bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wa kuli jamcin mushbihin mafaacila aw ilmafaacila bimancin kaafila wadactilaalin minhu kaljawaari rafcan wajaran ajrihi kasaari walisaraawila bihada aljamci shabahun iqtadaa cumuuma almanci wain bihi sumiya aw bima laxiq bihi falinsiraafu mancuhu yaxiq wاlclm mnac sarfahu murakaba tarkiiba masjid naxw macdi kariba kadaka xaawi zaa'iday faclaana kagadfaana wakaasbahaana kada muanath bhain muطlqa washarطu manci اlcaari kownuhu اrtaqa fowqa الthalaaثi aw kajuura aw saqr aw zayd sma اmraأati lasma dakar wajhaani fi اlcaadimi tadkiira sabq wcujmaة kahinda wاlmancu axaq wاlcajamiy اlwadci wالtacriifi mac zaydi calى الthalaaثi sarfuhu اmtanac kadaka duu wasni yakhusu اlficla aw galbi kaaxmadi wayaclى wma yasiru calama min di alif ziidat liilxaaqi falaysa yansarif wاlcalama mnac sarfahu in cudila kafucali الtowkiidi aw kathucala wاlcadlu wالtacriifu maanica saxar ida bihi tacyiinu qasda yuctabar ibni calى kasri facaali calama muanahan wahwa nadiiru jushama cinda tamiimin wasrifan ma nukira min kuli ma tacriifu fiihi athara wma yakuunu minhu manquusan fafii icraabihi nahja jawaarin yaktafi walidiraarin aw tanaasubin surif dulmanci walmasruufu qad laa yansarif waxaan ku dhex jirnay isimkii lalahaa alsmu aladi laa yansarif haddii qaacidadii aan saaki aan sheegnay haddii aada xasuusatid inta kale ku durduri weyaan isimka manquuskaa <clears throat> waxaan iriyay maa <clears throat> fiihi cilataani farciyataani min cilalin tis aw cilatun waaxidatun taquumu maqaama alcilatayni isim kasta oo laba cilo oo asalka isimka aan u ahayn laga helo waxaan niri waxa weeyaan waxay kaafi ku tahay inay mamnuuc sarfi ka dhigto oo tanwiinna loo diido hoos dhigna loo diido <clears throat> ayb taa waa nuqdo aw cilatun waaxidatun taquumu maqaama alcilatayni wa hal cilo ku reebaya waa alifu taaniith maqsuuratan kaanat aw mamduuda iyo siiqat lmubaal iyo iyo maxaan ku yidhahdaa wasnu mafaacila ama aw ilmafaaciila labadaas weeyaan marka waxaan idhi isim kasta oo laba cilo farici laga hela mucrab waa yahay laakinahu ashbaha alficla fi min jihatayni ficilka wixii loo diidi jiro hoos dhig ficil hoos dhig ma galo tanwiinna ficil ma galo labadii baa loo diidaya ilaa in wixii shabaha ficilka ah ka fogeyna in la helo oo an yakuuna mudaafan lima bacdahu aw yakuuna muxalan bilalifi wallaam liannahu awal isimka ficilka u ekaaday iy ka fogeynayan isimkii maala insarifka ah haddii alif iyo laam ay galaan mamnuuc min asarfi noqon maayo masruuf u noqona haddii uu noqdo mudaaf mudaaf waxaan u jeednaa kan hore inuu noqdo mudaafu ilayhi ma ah walidaalika fiiri wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha axsana meeshaan ha dirtaan iyadoo ba xaraf jaar ay gashaan la kordhigay marka majruuru bilba wa calaamatu jarihi lfatxa niyaabatan can kasri annahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyati wa wasnu lficli wa axsanadi naftigeedii markay mudaaf noqotay fii qowlihi tacaala fi axsani taqwiim waa la hoos dhigay liannahu isimkii mudaafuu noqday kadalika haddaed algelisood bil axsani aad tiraahdid maa laa yansarifnimadii waa ka baxaya marka labadaas cilo haddii laga helo mamnuuc noqonay marka waxay wii waa la koobay waxay noqdeen eh, cilaltoo dhan fii qowli asheikh baa lagu jamciyey ijmac wazin caadilan anih bimacrifa rakib wazid cujmatan falwasfu qad kamula marka ijmac sagaalkii cilo waaye sagaalkaas cilo sida lagu keeni karaa waxaad horta ka soo saaray laba laba cilo oo asaasiyaad ah waa wasfiya iyo calamiya waxaa la yihi waa laba cila laa yakuunaani taabicayni inamaa yakuunaani matbuucayni marka wasfigana cila wasfiya meel dhig calamiyana meel dhig marka wasfiga saddex cilo haddii ay raacdo ziyaadatu alif wa nuun maca alwasfi wasnu lficli maca alwasfi alcadlu maca alwasfi saddexdaas hadday wasfi ku darsamaan mamnuuc mina sarfi baa laleeyahay saaki aan soo sharax nuqdada labaad isla saddexdaas hadday calamki soo raacaan oo la arka ziyaadat alif wannuun maca alcalam wasnu lficli maca alcalam alcadlu maca alcalam haddana waxay reebayaan in haddana mamnuuc min asarfi saddexdii marna kanay raacin marna kanay raacin lix saasay keligood ku noqdeen waxaa la dheeraade calamiyadii oo ayadana meel taagneed taagneedo saddexdaas haysatay saddex kale la dheeraa tahay waxaa weyaan alcujmatu maca alcalamiya ataaniith bita bitaa taaniith bilalif waa ka duwan tahay ataaniith bitaa maca alcalamiya wasnu lficli maca alcalamiya marka alcilal alatii tamnacu maca alcalamiya lixay noqotay saddex maca alwasfi ay la wadaagsato iyo saddex ay gaar la tahay marka saddexdii wasfiga gaarka all ou la ahay baa lagu daganaya sagaal ay noqonayaan sagaalkaas waxaa lagu daraya alifu taaniith mamduuda ama maqsuura iyo siiqat lmubaalaga maxaan dheh lahay wasnu mafaacila aw milfaacilan dhihi lahay intaas bay ay sifaadkao dhan ka kooban tahay alismu aladii yumnacu min asarfi laa yakhlu min hadihi alcilal alxaadiyata cashar yacni kow iyo tobanka alixdaa cashar kama baxsano marka qeyb baan saaki soo sheegnay musanifka haddi wuxuu leeyahy wa kun lijamcin mushbihin mafaacila aw ilmafaacila bimancin kaafila wa kun ahaaw lijamcin jamac jamacoo mushbihin shabaha mafaacila mafaacila shabaha aw ilmafaaciila kaafilan mid uu kafaala qaado bimancin bimanci sarf wasan kasta oo calaa jamci tagsiir ku tusiyo wa jaa calaa wasni أو aw ilmafaacila waxaad noqotaa mid sarfiga u diido siiqat muntaha ljumuuc alayihah siiqatu muntaha ljumuuc lianna waxaa laleeyahay jamaca jamaca in lasii jamciyo waa macquul laakiin jamac mafaacila hadduu soo gaaro ama mafaaciila mar kale lama sii dhaqaaji karo hadda fiir mathalan jamal oo kale jimaal aad ku jamci kartaa jimaalkii oo jamacaad haddana jimaalaad aad haddana kusii jamci kartaa marka jamculjamci buu kaas damba noqonaya kan laakiin asiga waxaa lagu leeyahy mar hadiiba isimka uu ku yimaado calaa wasni mafaacila oo tagsiirna uu yahay oo thalithuhu macnaha uu yahay kulu jamcin bacda alifi taksiri xarfaani aw thalatha yani alifta mafaacila ama laba xarafa ka dambaysa ama saddex marka waxaa laleeyahay jamacaas wixii ku yimaado mamnuuc min asarfi anahu yujaru bilfatxati wa anahu laa yunawanu saasaa laleeyahy ila ida dakhalat calayhi alif walaam wa kun ahaaw lijamcin waxaad ahaataa jamcoo mushbihin shabaha mafaacila aw ilmafaacila shabaha kaafilan mid ugu kafaala qaada bimancin diido oo in la sarfiya in la diida nin u kafaala qaada noqo waxaad leedahay haadihi daraahimu wa tilka danaaniiru wa haadihi masaajidu wa tilka masaabiixu marka fiiri masaabiixu waa mafaaciil waay danaaniir a lamid eh mafaacilne masaajid daraahim a lamid eh hadaa tiraa marartu bimasaajida hadaa tirahdid khalaas masaajida waxaa lee majruur bilbaaw calaamatu jari fatxa niyaabatan can kasri anahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc sidaasaa laleeyahy daraahima masaajida masaabiixa fiiri tamaathiila wamaxaariiba kulli waa isla wada baab waay wixii ku yimaado yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba min oo xaraf jaaraa gasha hadda fiiri min maxaariiba wa tamaathiila maxaariib waa mafaaciil waay wixiiba wasankaas ku yimaado imnachu min atanwiin wamnachu ayda aljara bilkasra inamaa yujaru bilfatxa wamaa laa yansarif waxaa weyaan waa shaygii labaad aladii yamnacu asarfa bicilatin waaxida midna alifu taaniith ay ahayd midna waxaa weyaan siiqatu muntaha ljumuuc midkii labaad waay markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wda اctilاani minhu kaاljawaari rafca wajara ajrihi kasaari wada ctilaalin jirada midka u saaxibka oo minhu min siiqati اmubaalaga hadda kamid eh kaljawaari oo kalaba waaye ajrihi dareeri rafcan fi xaalati الrafci wاljari kasaari oo kale dareeri yani ku socodsii wuxuu ku leeyahy wasankii mafaacila ama mafaacila ku imaanay hadduu noqdo muctal isimka muctal goorma u noqdaa inuu alif ugu dambayso ama ya ugu dambayso laakiin waaw ma laha asiga wasami muctala min alasmaai ma kalmustafaa walmurtaqi makaarima mustafaa inuu yahay oo maqsuur ah fataa iyo ciisaa iyo muusaa iyaa lamid iyo inuu yahay e, murtaqi oo kale alqaadi almurtaqi alraami addaaci alhaadi oo kale isimkaasaa manquus la yidhaahda manquus iyo maqsuur isku dar muctal waay isim muctal ah wاlmuctalu min alasmaaءi maa kaana aakhirahu alifun aw yaaun waaw malaha laha ficilkaa waawga iskale marka haddou jirado waana mamnuuc min asarfi waaye waxaad ula dhaqmaysaa ka saari saari maxaa waa isim manquus ah saarin waxaad leedahay haadaa saarin wa marartu bisaari nin socda habeenkii guuraabay wa wa ra-aytu saariya aada leedahay wa ra-aytu saariya marka fiiri isimkan manquuska ah sida loola dhaqmi jiray liannahu sababta loo yeelay saarin loo leeyahay isimkoo ya u dambayso saarii ahay alif iyo laam kuma jirta in la tanwiina tanwiin nuun saakina a ah waaye saari waa reeban tahay iltiqaaءu saakinin laa yajuuz faxudifat ilyaa fi saarin fi xaalati rafci wاnasb lakin xaalat اnasbi iltiqaau saakinayn ma jiro liannahu haddaa tidhaahda ra-aytu saariyan aada leedahay ya-di waa kordhigmaysaa nuuntina kadib ay ka dhacaysaa khulaasatu lqowl isimkii siiqatu muntaha ljumuuc ku yimiday haddii aakhirkiisa ya ama alif ay u dib marto yucaamalu bimucaamalati اlmanquusi oo marka maxaa laleeyahay fi xaalati اljari iyo wاnasbi ma fi xaalati اljari wاrafci waxaa weya ya-di dambe waa la goynaa tanwiina laga soo ciwad qaadana waxaad leedahay haaulaai jawaarin haaulaai ismu ishaarada dumar iyo rag waa wada leeyihin tan haaulaaidaas haaulaai jawaarin marka tiraa haaulaai waxa weeyaan waa mubtada mabniun cala kasri fi maxali rafcin jawaarin khabr mubtada marfuucu calaamatu rafcihi damat muqadarat cala alyaai اlmaxduufati liiltiqaaءi saakinayni manaca min duhuurihaa athiqal jawaariyu ay asalkeeda ahayd iyadoo sidaaseeda tanwiin la geliyey tanwiintii ayadii markaa saasay ay ku noqotay jawaarin jawaariyu wa marartu bijawaariya ay ahaan lahayd bijawaarin aad leedahay gabdhaan soo maray jaariya jamceedii waa wa ghawaashin waxyaalaha daboola waay marka haaulaai jawaarin wa tilka ghawaashin wa marartu bijawaarin wa nadartu ilaa ghawaashin alaleeyahay markay xaalatu nasbi tahay waa la muujinaa ra'aytu jawaariya wa ghawaashiya sidaasaa laleeyahay yadii waxaw sidii raaytu qaadiya aad u dhihi lahayd oo kale qaadiyan sidaas waaye qaala tacaala wamin fawqihim ghawaashin fiiri hadirta min fawqihim waa khabar muqadam jaari majruur ah markaay ahayd waxaa ghawaashiyun in la yidhahday ahayd marka waxaa laleeyahay tanwiin oo la tawaquci lahaa isimka waana hadirtaan waaba maala yansarife laakiin isimkii la tawaquci lahay tanwiintiisi iyo yadii aakhirkeedii oo reebanaa kulmay markaasaa yadi la gooyay tanwiintina gadaala ah loo soo riday rawaashin alayiri wاlfajri walayaalin cashrin layaaliya ah lama dhihin macnahu calaa wasni mafaacila ay ku timid laakiin layaali ya-a ugu dambaysa waa isim oo manquus oo muctal ah markaasaa layaaliyan layiri haddii la nasbiyo siiruu fiihaa layaaliya wa ayaama aaminiin siiruu fiihaa layaaliya ra-aytu eh, maxaad qaadiyan oo kale ay lamid tahay fi xaalati nasbi waa la muuji marka calaa kuli xaal haddii isimkii mafaacila ama mafaacila uu ku yimaado muctalna ou yahay waxaa loola dhaqmaa sidii manquusi oo kale oo fi xaalati rafci waljari waxaa weeyaan tanwiin oo hoos dhig aha la siinaa icraabtina way ku qadaran tahay fi xaalati nasbina waa la nasbinaya markaasuu yihi wada ctilaalin midka jirada u saaxiba oo minhu mima dukira mafaacila o mafaacila kamide eh, kaljawaariba waaye ajrihi dareeri rafcan fi xaalati arafci waljari ka saari oo kale ka dhig oo sida isimka manquuska haadaa saarin wa marartu bisaarin wa raaytu aytu saariyan aad u lahayd fii xaalati nasbi craabta ugu muuqanaysa inta kana lagu qadaray sidaasoo kale ka dhig intaas yuu ujeeda ayib marka qaarkeed waxaa jirto ayadoo jawaari ah fatxadeeda in kasradeeda fatxa loo bedelo alifna ay ka dhalato oo la yidhah markaa cadaara cadaariya ay ahaan lahayd cadaara wa madaara wa fataawa in la yidhaaha dhici karto laakiin asalka waxaa badan oo sax eh cadaari iyo madaari iyo fataawi in la yidhaahdo wlisaraawiila bihada اljamci shabahun iqtadaa cumuuma اlmanci walisaraawiila wuxuu leeyahay shabahun u ekaasho bihada aljamci u ekaado shabaho iqtadaa keenay cumuuma almanci in sarfiga loo diido saraawiil maxay tahay macnaheeda isim oo waxaa weeyaan cajami ah marka waxaa leeyahy asalkiisi mufrad buu ahaa haddana mfrad buu yahay marka fiiri waa shay mfrad eh jamcan aan ka hadlayno oo iyo mafaacila ku imaanay jamcu tagsiir in noqdo wax badan ku tusi oo siiqatu muntahaljumuuca ba la yihahda laakiin saraawiil wuxuu kaga duwan yahay jaa calaa siiqati mafaaciil maca anahu mfrad markaasaa layidhi inuu maalayansirif noqdo ma ahayn markaasaa layihi maadaama jaa calaa suurati muntaha ljumuuc fa ucطiya xukmahu walow kaana mufrada sidaas waay amaa qowl man yaquul ina saraawiil waa jamcu sirwaala oo sirwaalaha mufradkeedii ah saraawiilna waaba jamac markaa waaba saxba siiqatu muntaha ljumuuc rasmi a ah waay laakiin qowlka la yaqaana saraawiil sidaanay mufrad ku tahay annaga hadda markaan luqadeen naqaana saraawiil sirwaal aan u naqaanaa mufradka saraawiilna jamac waay laakiin saas ma aha luqada waxaa weeyaan saraawiil waa mufrad markaasaa layihi wali saraawiila wuxuu leeyahay shabahun ou leeyahay bi hada aljamci uu ekaado shabahu iqtadaa keenay cumuuma almanci in sarfiga loo diido ou leeyahay ayb marka saraawiil wax kaloo hadda badan oo loo haayo ma jirto oo asiga hadda la yiraahda kuwaasaa lamid a ah la yiraahda ma jirto laakiin lafdigan saraawiilka oo mufradka ku tusinayo xukumkii siiqatu muntaha jumuuc jumuucdooda yaa la siiya munica minhu sarf intaas keli a loo jeeda wa in bihi sumiya aw bimaa laxiq bihi falinsiraafu mancuhu yaxiq wa in sumiya siiqatu muntaha ljumuuci haddii lagu magacaabo wa in sumiya haddii lagu magacaabo bihi biljamci jamcii siiqatu muntaha ljumuuc ahay yaa qof lagu magacaabay aw bimaa laxiqa ama wixii asigaa haleelay bihi falinsiraafu in la sarfiyaahu mancuhu in la diida sarfigaas yaxiqu waa mutaystaa wuxuu ku leeyahay wa in bihi sumiya aw bimaa laxiq bihi falinsiraafu mancuhu yaxiq siiqatu muntaha ljumuuc aaba qof lagu magacaabaybu qofaa magac loogaga dhigay mathalan waxaa ka mid ah min asmaa alcarab sharaaxiil yaa ka mid ah shuraxbiil waa goonigeed laakiin sharaaxiil hadda fiiri sharaaxiil mafaaciil ay ku timiday waana hal qof magaciisa haddii wasankii qof lagu magacaabo sidii masiiqatu muntaha aljumuuci aada u diidaysay asigana sarfigiisa u diido saraawiil oo kale ka dhig aw bimaa laxiqa wixii asiga macnaha la haleeshiiyey laxiqa bimacnaha waxa weeyaan saraawiil iyo wixii lamid ee waay ayb markaasaa waxaad leedahay wa in sumiya haddii lagu magacaabo bihi biljamci aw bimaa laxiqa wixii asiga haleelay bimaa laxiqa bihi wixii asiga haleelay haddii qof lagu magacaabo oo qofaa masaajid la yiri qofaa masaabix loo gabadhiyaaba masaabix loo bixiba wa wa waa dhici kartaa haddii saas gabadhi masaabiix loo bixiyo waxa weeyaan maalaa yansarifaa laga dhigaa liannahu waxaa laleeyahay wa in lam takun calaa jamcin laakinaha jaaءat calaa wasni mafaaciila gabarhtii masaabiix loo bixi ninkiyaa sharaaxiil la yiri asagoo calam ah ama laqab oo kushaajim ninaaba laqab shaacira la yidhaahda waxaasoo dhan waxa weeyaan yulxaqu bisigati muntaha aljumuuc fatumnacu min asarfi wa in bihi biljamci sumiya haddii lagu magacaabo aw bimaa laaxiqa bihi wixii haleelay faalinsiraafu in la sarfiyaahu mancuhu sarfigaas in la diidahu yaxiqu waa mutaystaa oo lama sarfinayo ninkii gabadhii magaceeda o ta waxaad leedahay haadihi masaabiixu wa marartu eh, bimasaabixa wa nadartu ilaa masaabixa aad leedahay gabadhii magaceedaa laga dhigay marka waa mamnuuc min asarfi sidii saraawiil oo kale waay ayib intaas waxaan kaga baxnay siiqatu muntaha ljumuuc marka maa yamnacu asarfa maca alwasfi oo saddexa waa soo sharaxnay maa ymnacu sarfa bcilati waaxida wahwa ألف taaniih wasiiqatu muntaha jumucna waa soo dhaafnay waxaa noo haray maa yamnacu sarfa maca alcalamiya oo lixdoodii a noo hartay waa kanaa markaan wاlcalam mnac sarfahu murakaba tarkiiba masjid naxwu macdi kariba wamnac reeb alcalama waxaad ka reebtaa sarfahu alcalama min alcalami waxaad ka reebtaa sarfahu inuu munsarif noqdo ka reeb murakaban xaaluu yahay mid laysa saaray tarkiiba masjin isku dheehitaankii tarkiibkeeda tarkiib isnaadi ma aha tarkiib idaafina ma aha tarkiib masjin waay naxwu macdii kariba iyo wixii lamid ah waay macdi iyo kariba macdii iyo kariba laba meel waay hal shay layskula magacaabay macdi kariba nin magaciisu waay xadara mowta yaa lamid ah waa hal magac oo keli a marka maxaa la samaynaa waa mucrab isimkan laakinahu mamnuuc min asarfi haadaa macdii karibu karibun ma dheheysid wa ra-aytu macdii kariba wa marartu bimacdii kariba marka majruur bilba calaamatu jari fatxa niyaabatan can kasra liannahu ismu llah yansarif walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu w lmasji saasaad leedahay ayb marka wmnac reeb alcalama min alcalami sarfahu in la sarfiya reeb murakaban xaalu yahay mid laysa saari tarkiiba masin tarkiibka karo idaafiga mucrab waay oo hadaa tira jaaa cabdullaahi cabdiga hora licraaba kan dambana mudaafu ileyhi waay tarkiiba masin naxw macdii kariba ayb aclaamta murakabada ah baabkeeda waana soo dhaaftay wa jumlatu wamaa bimasin rukiba daain bigayri weyhi tama ucriba haddii weyhi lagu khatimo camara weyhi iyo weyhi kuwaas waxaa weeyaan mabni wa kadaka xaawi kadaka xaawi zaaiday faclaana ka qadafaana wa ka asbahaana kadaaka midkaas waxaa lamid ah oo murakabkii masiga waxaa lamid ahoo eh, sarfigiisa la diidaa xaawi zaaiday faclaana wasanka faclaana labadiisa zaaid midkii oo macnaha oo koobtay macnaha u dhex galeen mithaalkii ka kadafaana wa ka asbahana waay hadda waxaan soo dhaafnay ziyaadat lalif wannuun maca alwasfiya cadshaan iyo dhamaan ee iskaaga darsamin taas waxa weeyaan tamnacu sarfa maca alwasfi intana waxaa weya ziyaadat lalif wannuun fi aakhiri اlficli laakin maca alcalamiya maca alwasfi ma aha liannahu walcalam mnac sarfahu calam aan ku jirnaa kadaaka waxaa lamid ah xaawi zaaiday faclaana faclaan wasanka ah labadii ziyaada midkii macnaha kulunsaday yaa lamid oo sarfiga loo diidaa ka khadafaana wa ka asbihaana laba magaalo magacood waa haddaad tidhaahde haadihi khadfaanu wa ra'aytu aytu khadfaana wa marartu bikhadfaana aad leedahay asbihaan waa macruuf waa magaalo oo eeraan magaalooyinkeeda kamid ah waa ayib waxaa lamid ah cuhmaan marwaan cimraan saasaa lamid eh fiir hadda alkhulafaaءu الraashiduuna arbacat whm abu bakrin wa cumaru wa caliyun wa cuthmaanu a laleeyahay fiiri caliyun keli a ka ah macnaha masruuf laakiin abu bakri waaba kunya iska daaya cumar waa maxaa weya mamnuuc min asarf liannahu waa noo imaan doonaa macduul can caamir waay calamiya iyo cadli baa isku haysta عثمان aakhiruhu alif wa ziyaada ku jirto cuhmaan faclaan godaalka la fiiri maayo marka بعثمان bicuhmaana aad leedahay wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu wa ziyaadatu alif wanuun kulligood liannahu ama magaalo calam ha u noqoto sidii khatafaan iyo asfihaan ama qof magaciisa ha noqoto sidii cuhmaan iyo marwan iyo cimraan isku mid waaye isimka calam inuu ku tusiyo ama calab dhul ha u ahaado ama xayawaan ha u ahaado ama qof caaqil ha u ahaado inuu calam ku tusiyo alif iyo nuun gadaal ay ka jirto haddaad aragtid mamnuuc min asarfi waa lilcalamiyati waliesh waliziyaadati alif wanuun kadaa muanathun bihaain mطlaqa wa sharطu manci lcaari kownuhu irtaqaa fowqa athalaati aw kajuura aw saqar aw zayda sma mra'atin lasma dakar wajhaani fi lcaadimi tadkiiran sabaq wacujmatan ka hinda walmancu intana wuxuu ku leeyahay kadaa midkaas oo kale waxaa lamid ah, oo murakabkii masjiga waxaa lamid eh oo sarfiga loo diidaa markii uu la joogo maxaan ku yiha carabnima muanathuna lamid eh, mid la taaniithiyey bihaa in lagu taaniithiyey mutlaqan qeyd la-aan fiiri kulu muanathin bitaa'i taaniith mamnuuc min asarf laakiin goormo waaye maca alcalamiya maca alwasfi ma aha ogow maa fi taaniith oo wasfi tusinaya kaas alifu taaniith waa soo dhaafnay intana waxaa waa taa u taaniith almarbuuta faatima iyo wixii la hal a ah waay markaasaa lagu yiri kadaa midkaas waxaa lamide eh, oo asna calamnimadii eh, haddii uu raaco mamnuuc min asarfi noqonay muanathun bihaa in lagu taniiiye lagu ta'niithiyey muطlaqa ayadoon la kala reebeyn muطlaqantaas waxaa la jeedaa hadayba taa u taaniith ku jirto sawaaء kaana calaman limra'atin ka faatima aw limudakarin ka طalxa fiiri طalxa waxaa wey hadda ismu rajul waay laakiin lafdiguu muanath ka yahay taa u taaniitha ku jiro marartu biطalxata aad leedahay markaad tirahdo wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyatu wالtaaniithu lafdi aad leedahay laakiin macnaha rajul waay madmuunkiisa waa rajul lafdigana waa muanah liwujuud taai taaniih faatima a lamid kow zaa'ida calaa halaathati axruf ha ka badno sida faatima oo kale ama ha ka yaraado oo kale haddii thuba iyo qula iyo haddii dumar lagu bixiyo almuhim hadayba xarafkii haddii shaygii magac uu yahay calam uu yahay taa u taaniihi ay ku jirto waxa weyaan mamnuuc min asarfi lilcaalamiyati wاtaaniith sawaan taaniithkii ha noqdo taaniith lafdi ah taaniith lafdi wa macnawi faatima waay lafdigana taaniithay ka tahay magacana dumara iska leh dalxa lafdigu taaniithkeeya macnahana rajul waay zaynab lafdiga hadirtaan mudakaray ka tahay laakiin macnahay muanath ka tahay waxaasoo dhan waxa weeyaan hadday taa u taaniith ku jirto mamnuuc min asarfi markaasaa ah waxaa lihi wa shartu manci lcaari midka ka dharbeelay in loo diida sarfigii waxaa u shardiga ah, kownuhu asiga ahaanshidoo irtiqaa u ka sara maray fowqa thalaathi saddex inuu ka badan yahay hadduu saddex ka badneenne ou kajuura cajami ou yahay hadduusan cajami ahayne ou saqara ou yahay mid muxaraka alwasata hadduusan ahayne ou zaydin ou yahay isma mra'atin zayda waxaa loo bixiyey naag magaceed lasma dakar ma aha marka waxaa lagu leeyahay haddii shayga calab muanath hadduu noqdo taa u taaniithi marbuutana ay ku jirin shuruud ay leedahay in maala maalinsalif laga dhigo marka hore waxa weyaan hadduu muanath ku tusiyo saddex xarafna uu ka badan yahay mamnuuc min asarfi waa zaynab oo kale zaynab iyo sucaada hadda tiri afar xaraf waa mid kastaba marartu bizaynaba wa sucaada wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wataaniith اlmacnawiya laleeyahay waa fowqa halaath waa haddii la waayo muxaraka alwasط inay noqoto saqara oo kale saqara hadda haddii aad tirahdid waa ismu min asmaaءi jahanama ciyaada biاllaahi iyo waladaa waxaa laleeyahay isimkii waa muanath laakiin taa u taaniithna kuma jirto saddex xarafne ma ka badno oo saddex waaye laakiin waxaa saacidaya muxarak alwasad waaye qaafka waa wasadkii haddii muxarak alwasad ou yahay waxa weeyaan mamnuuc min asarfi sausliihi fii saqar fii saqara waaye fiir fii oo xaraf jaara saqara gasha lianna waxaa lagu leeyahay walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu waata'niithu almacnawi waxaana saacidaya saddex xarafna haba ahaatee waxaa saacidayo taxriigo wasadka ah hadduusan dhexda ka uusan ka xarakaysnayn ou ka juuro kale inuu noqdo yacni isim oo cajami ah ka juura isim cajami inuu noqdaa la rabaa juura waxa weeyaan waa ismu baldatin calam oo calaa balda waay laakinahu hadda fiiri mudakar macnaha taa utaniidku ma jirto saddex xaraf kama badno muxarak alwasad ma aha laakin kownuhu manquulan min ismin cajamiyin saacadahu an yabqa calaa calaa mancihi min asarf aw zaydin oo kale ha noqda isma mra'atin xaal uu yahay lasma dakar zayd haddii naag loo bixiyo marartu bizayda aad leedahay taaw taniidku ma jirto saddex xaraf kama badno muxarak alwasad ma aha manquul min cajabi maaha laakinahu kownuhu nuqila min ismi rajulin ilaa ismi lmara yaa waxaa keenay baa lagu leeyahay in mamnuuc min asarfi haddii naag lagu magacaabo waay markaasuu ku yiri wajhaani fi lcaadimi tadkiiran sabaq wacujmatan ka hinda walmancu xaq wajhaani laba wajhi yaa fi lcaadimi midka waaye iskale tadkiiran yacni nimayn tadkiirkoo sabaqa hormaray iyo wa cujmatan iyo cajaminimo waayay ka hinda oo kale weeyaan walmancu yaa axaqu ah haddii shu intii dhan laga waayo isimkii waxa weeyaan waa calamun calaa imra'atin uu yahay taaw taaniid kuma jirto kow saddex xaraf kama badna labo muxarak alwasad ma noqonin Ah, sadex manquul min asmaaءi اlcajamiya ma aha afar manquul min ismi rajul ilaa ismi imraأa ma aha shan intii markii laga waayo ouna muanath yahay waxawa laba wajiha ku banaan intaas haddii laga helo mamnuucu sarfi waay inta aan soo sheegay mamnuucu sarfi waay laakiin haddii intii la waayo markaas sarfigiisana waa bannaan yahay mamnuucu sarfi in laga dhigana waa banaan tahay wاlmancu axaq in laga reebano hindi oo kale waa hadda hinda fiiri taa u taaniidkuma jiro kow saddex xaraf kama badna labo dhexdiisa oo wasadka mutaxarig ma aha saddex ismi cajami ma aha asalkiisi isim oo awal hinda nin magaciis inuu ahay naag loo soo guri ma aha inta dhan waay wayse markii intii dhan laga waayo ma aha in la sarfiyaa waajib markaa ma aha intii hadii laga waayo yajuuzu fi lwajhani intaas mid kamid hadii laga helana yajibu mancuhu min asarfi intaas waay wajhaani laba waji yaa fi lcaadimi midka waayay ku dhex sugan tadkiiran waayey midkii tadkiir waayey tadkiirkoo sabaqa soo hormaray iyo wa cujmatan waayey ka oo kala waay tadkiirantaas macnaha manquul min ismi rajul ma ah cajaminimana ma aha intii kalena waa waayse mithaalkeeda ka hinda oo kale waay marka ina tiraa marartu bihinda oo mamnuuc min asarfi aad ka dhigtid waa kuu banaan tahay ina tiraa marartu bihindin ina tiraahdo oo masruuf aad ka dhigtidn waa kuu banaan tahay laakiin walmancu axaqu in mamnuuc sarfi laga dhigo yaa haboon oo owleysan intaas waay mithaalkaas waa asaaba wata waa waadix waay markaasuu musanifku wuxuu ku yiri wاlcajamiy اlwadci wالtacriifi mac zaydin calى اthalaaثi sarfuhum tanac <clears throat> wاlcajamiy اlwadci wالtacriifi mac zaydin calى اthalaaثi sarfuhum tanac wاlcajamiy اlwadci midkii dejintiisa cajami ay ahayd iyo tacriifi calamnimadiisa ay cajami ahayd mac zaydin asigoona ka ziyaadsan cala thalaathi saddex ka siyaadsan sarfuhu in asiga la sarfiyo mamtanaca waa reebtooma isimkii haddii uu asalkiisa cajami yahay haddana fii luqati اlcajam calam uu ku ahay wa zaada cala thalaathati axruf yumnacu min asarf mathala ibraahim fiiri يوسف sulaymaan daawuud ambi ayuub kulli isku wada dar magacyaasha ambiyada badigood wax yar mooye waa waa asmaa acjamiyo waay fiiri marka ibraahiim waa isim laakiin isimkaas kaana mawjuuda qabla alcarabi waa acjami ko wa annahu ayda calamun calaa rajul qof baa lagu magacaabaa ma aha sida rajul oo kale nakira ma aha laakin ismu rajulin waay tacriif wa wataa ko xuruuftiisana saddex xaraf waa ka badan tahay ibraahim ayib marka intaa shuruud laga helo mamnuuc min asarfi wa awxaynaa ilaa ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaati fiiri asbaati waxa waaye isim alaa ku jiro maala insarif ma ah laakiin ambiyada dham la laysku tiray ilaana la geli wawxaynaa ilaa ibraahiima nin baa wuxuu yidhi alyidhi ilaa ibraahiimi ou yidhi markaasaa la layidhi war ilaa ibraahiima dheh markaasuu yidhi anigu waa la yaabsanahay ilaada oo jibaal buuraha iyo samaawaadka iyo ardada oo galaysoo jarayso ibraahim say ku jari wayse buur waxa waay qofka markuu mubtadi yahay ilaa waxbay jartaa haddana wixii ka dambeeya kordhig maayo ilaa fircawna wa arsalnaa muusa markii ilaa fircawna meeqa qur-aan ku jirto waxa weeyaan fircawn waa cajami waana calamoo nina magac u yahay mamnuuc min asarfi licalamiyatihi wa cajamiyatihi ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba kulli isku wada dar marka isimka haddii asalka wadcigiisa cajami uu ahaa haddana fii tilka luga oo cajaminimada calam uu ku ahay mac zaydin cala thalaathi saddexna uu ka badan yahay xuruuftiisa sarfuhu mtanaca in la sarfiyo waa mamnuuc oo tanwiin lama geli karo hoos dhigna lama geli karo waay marka waxaa la diidaa baa layidhi hadduu fii lisaani carab cajam uusan calam ku ahayn ou fii lisaani carab ku noqdo waa la diidaa mathalan lijaam oo kale lijaam fi luga alcarabiya faraska afka wax looga qabtaa lidaa calam waay laakiin fi lugati alcajam isim nakira a buu ahaa kulu maa yudkhalu calaa fami lfarasi muطlaqa duuna taqyiidihi binowcin mucayan waa loo isticmaali jiray sidaasay ila tahay marka lijaamta hadirtaan waa la tasriifinayaa waxaad leedahay hadihi lijaamun wa nadartu ilaa lijaami اlfaras lijaamin aada leedahay dhib ma ah waxaa lamid eh haddana inuu saddex ka ziyaadsan yahay hadda fiiri nuux iyo luut waa laba isim oo cajami ah laakiin cajamiba ha ahaadaane saddex xaraf kama badno walidaalika fa aamana lahu luutun ala leeyahay eh, wa arsalnaa nuuxan nuuxan fiiri tanwiina la geliyey marka nuux iyo luut laba isim oo cajami a waaye laakin likownihimaa laysa zaa'idayni calى halaaثati acruf wa inamaa huwa halaatha wajaba sarfuhumaa sidaas waay ayib marka waxaan ogaanay alcujmatu maca alcalam waa soo sheegnay waxaa lamid e ziyaadat اlalif wanuun maca alcalam ka kadfaana wa ka asbihaana midii aan lahayn waay waxaa lamid e oo sidaas aan soo sheegnay muanath maca alcalamiyana waa lamid marka taaniith ziyaad tarkiib اlmasji maca alcalamiya ziyaad alif wannuun maca alcalamiya taaniith maca alcalamiya ee alcajamiya maca alcalamiya afaraan hadda joognaa lixaa laga rabaa markaasuu ku yiri kadaka duu wasnin yakhusu اlficla aw gaalibin ka axmadi wayaclaa kadaaka sidaas oo kale waxaa la eh, mid eh duu wasnin mid isim oo wasn u saaxib eh wasankoo yakhusu lficla ficilka gaar ku ah aw ghalabin ficilka ku badan ka axmedin wa waay fiiri hadda ninaa yaclaa loo bixiye yaclaa waxa weeyaan calaa wasni yafcalu ficilka mudaaracaas gaar ku yahay haddii qof loo bixiyo yafcalu haddii loo bixiyo qof yaclى yadribu yaquumu a qof loo bixiyey mamnuuc min الصarfi waay limaada liأjli wasni اlficli wاlcalamiya lan qof baa loo bixi laakiin hadduusan wasan qof loo bixinin maya kuma jirto ama ama khalabin wasankiyaa ku badan axmed afcal labadaba waa laga helaa isimna waa laga helaa ficilna waa laga helaa laakiin ficilkaa ku badan afcal in lagu timaado marka ayu ismin jaa calىa wasnin yaglibu fi calayhi اlficlu aw yakhusu اlficla mamnuuc min asarfi lilcalamiyati wa wasni اlficli saasaa laleeyahy kadaaka midkaas waxaa lamid duu wasnin wasni mid u saaxibe wasankoo yakhusu lficla ficilka gaar ku a aw gaalibin ku badan ka axmadin waa kii oo gaalibka ku a wa yaclana kii ku gaarka yaziid fiir hada ninaa la yihah yaziid yaziid ibni mucaawiya yaziid yacla shamar haddii la yidhahdo khadam carabti waxyaalaha lagu arkay kamid tahay khadam ay nin ku magacaabeen facala wasanka ficilka gaarka kuleeyahy waay shamar waxa weeyaan wasan facala ficilkaa gaar ku ah ama du'il a la yidhi qabiilo magaceeda loo bixi ama inalaqa istakhraja awsaanta ficilka gaarka ku yahay kamid yihin qof haba loo bixiyey mamnuuc min asarfi leesh liwasn اlficli wاlcalamiya haddii qof loo bixiya alagu qeydaya ayb marka taasna wasnu lficli maca alcalamiya weeyaan wamaa yasiiru calama min di alif ziidat liilxaaqin falaysa yansarif wuxuu ku leeyahy wamaa yasiiru wixii ahaanayo calaman calam wixii noqdo oo min di alifin calamka oo min di alifin alif mid u saaxib e kamid eh aliftoo ziidad la ziyaadiyey liilxaaqin in alif taaniith la ilxaaqiya daraad loo siyaadiyey falaysa calamkaas ma ah yansarifu mid oo asigana masruuf noqonaya ma ah waxaa laleeyahay isimkii haddii alifu taaniith ay ku jirto asalkiisi waxa weeyaan nakira buu iska ahaa asalkiisa nakira buu ahaa alif baa la geliyey aliftii haddii la geliyey alifta waxaa loo geliyey likay yushaabiha alif ataaniih almaqsuura waxaa lagu miithaaliyey calqaa iyo ardaa iyo wixii lamid eh hadii qof magaciis looga dhigo asmaa iska nakira awalkeedii hore ahayd haddii inta iyagoo nakira lasoo qaado qof lagu magacaabo calqa qof magac looga dhigo ardaa looga dhigo calam u noqday waxaana ku jirta alif aliftaasna waxa weeyaan alif oo la siyaadiyey waay waxaa loo ziyaadiyey inuu u ekaado aliftii taaniidka ku jirtay oo xublaa iyo dikraa aliftii ahayd inay u ekaataa loo ziyaadiyey marka yucطى hada alcalam aladi fiihi hadihi اlalif اlmazida xukma alif الtaأniith almaqsuura ala siina oo marartu bcalqa hadaa tirahdid majruur bfatxa muqadara niyaabata can kasra wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyatu wاlilxaaq yaa laleeyahay wamaa shaygii yasiiru calama noqonayo oo min dhi alifin alif u saaxib e aliftoo ziidad la ziyaaday liilxaaqin alifu taaniit in lagu haleeshiiye loo siyaadiyey falaysa yansarifu mid sarfoo maaya ma aha oo macnaha waxa weeyaan mamnuuc min asarfi baa laga dhigaya kan hadda aqsaamtii kamid ma aha tiscadii cilal kamid ma aha laakiin waxa weyaan mulxaqaad unbaa lagu yiri wاlclm mnac sarfahu in cudila kafu cali الtowkiidi aw kathu calaa haddana waxa weeyaan wuxuu kaaga hadlayaa alcalamiya maca alcadli wmnac reeb sarfa alcalama min alcalami waxaad ka reebtaa sarfahu in la sarfiyo waa goorma in cudila haddii lasoo wareejiyo mithaalkeedi kafu cali الtowkiid oo kale waa fucaladii oo litowkiid u sugnaatay aw ka thucala oo kale weeyaan waxaa laleeyahay wasanka haddii uu isimka fucal ku yimaado xaqiiqatan waxaa lagu leeyahay asmaa waxaa la arkay cumar iyo zufar iyo zuxal iyo thucal iyo waxaasoo dhan ayagoo mamnuuc min asarfi ah carabtii marartu bicumara ay leedahay markii la fiiriyeyne cumar waxaan calamnimo ahayn oo nin magaciis inuu yahay aan ahayn looma hayo markaasaa layidhi halayska qadaro liannahu hal cilo keligeed mamnuuc min asarfi ma noqon kartee cilo kale ha loo qadaro niraad cumarkan caamira laga keenay zufar zaafira laga keenay zuxal zaaxil waa isim oo macnaha waxa weeyaan zufar nin magaciisa waay min talaamiidati abi xaniifa zuxalna waxa weeyaan xidig magaciisa cumarna waa nin magaciis marka magacyaalka fucalka ku yimid markii la arkay hal ciloa loo hayaa kelo calamnimo ah markaasaa lyihi sax waay hal cilo unbaa loo haya hal cilana wax laguma reebi karee cilo kaloo taqdiiri ahaa jirto oo waxaa laleeyahay waxaan fucal ku yimid oo dhan faacila laga keenay marka waxa weeyaan fucal faacila laga keenay ka fucale towkiid wuxuu u jeedaa jumaca iyo kutaca iyo busca iyo butaca iyo kuwaas waay waa tawkiid oo tawaabicu ajmaca loo yaqaana wa jaaa alqowmu ajmacu aktacu absacu aktacu aa laleeyahay markii jamcu nisaa ay noqdaan jaaءat الniswatu jumacu alaleeyahy jumacun lama dhahay wa marartu biniswati jumaca wa kutaca wa busaca wa butaca alaleeyahay sababtana waxaa weeyaan waxaa laleeyahay calamnimo way haystaanoo lianna alfaad tawkiid bimathaabati mudaaf liannahu haddii lidaa jaa alqowmu kulluhum waa tii kullidii damiir loo idaafeyn jiray ajmacuuna iyo jumacune damiirkiyaa u qadaran oo jamiicuhum ayagoo layiri lamid yihiin taasay macrifada ku heleena layiri midda kalena waxa weeyaan macduula oo waxay ahayd haddii jaaءat الniswatu jamcaawatin in la yidhaahay aheed oo jamcu taaniith la jamciyo jamcu muanath saalim jamcu muanath saalimko jamcaawatin aha jumac loo soo bedelay macduulnimada sidaas waay markaasuu ku yiri wamnac reeb alcalama min alcalami sarfahu in la gidgidiya reeb in cudila haddii wax laga soo naqliyo oo laga soo wareejiyo kafuu cala towkiid oo kale mithaalkiisi wa aw kathur calaa wixii ku yimaado oo kala lamid eh. ayb marka waxaa laleeyahay mamnuuc min asarfi thucala wuxuu u jeedaa sidii cumara iyo zufara iyo zuxala iyo wixii lamid a ah waay oo waxay ka yimideen baa layidhi thaacil iyo caamir iyo zaafir taqdiir leh waa laakiin carabti lagama maqlin cumara caamir ka yimiday lagama maqlin laakiin nuxaadkii a u qadaraysa xataa tastaqiima lahum alqaacida sidaasay u jeedaan ayib markaasuu wuxuu yiri wاlcadlu wالtacriifu maanica saxar idaa bihi tacyiinu qasda yuctabar ayib wاlcadlu soo wareejin iyo wa wtacriifu macrifayn maanicaa saxar lafdiga saxar kuwa u diiday sarfiga waay laakiin waa goorma ida tayinu idaa ida tacyiinu in la cayimo qasdan si ula jeede eh yuctabaru bihi waxa weeyaan waa laqbadi waa isqaban la wuxuu horta macnahan u jeedaa isimka saxar ah haddii loola jeeda bisaxari yowmin bicaynihi fa innahu mamnuuc min asarf leesh lilcalamiya oo maalin subaxeeda loo jeeda midda kale macduulun can isaxar liannahu haddii maalin goo loola jeeda al in la geliyay ahayd markaas can isaxar a saxarle la yidhi markaan markaasuu wuxuu ku leeyahay walcadlu soo wareejintii oo asaxar saxara asaxar laga keenay iyo wa tacriifu macrifayntii maanica saxar saxar kuwa u diiday min asarfi waay waa goorma ida tacyiinu bihi ida tacyiinu in wax lagu caymo haddii qasdan loola jeeda bihi bi saxar yuctabaru waa markaa waa la ictibaari karaa ida tacyiinu bihi haddii shay gaar e loola jeeda qasdan ula jeeda yuctabaru waa la cibro qaadanaho yuctabaru macnaha waa ictibaara la siina ictibaara la siinaa haddii saxar loola jeedo bisaxari yowmin bicaynihi qasdan loola jeedo yumnacu min asarfi waxaad leedahay jaaatnaa saxaru yowmi اljumuca wa ataynaa saxara yowmi اljumuca saxara ywmi اljumuca wa wاctakafna ilى gayri dalika saxaradii baad waxaad keenaysaa mamnuuc min asarfi tanwiinkiina waad u diiday eh, maxaan ku irahdaa eh, hoos dhigna waad u diideysaa oo marka waxaad leedahay ji'tuka ywma اljumucati saxara yani maalinta jumcada aroorteedan kuu imiday saxara saasaad leedahay laakiin maxaa la yidhi haddii aad ula jeedid aroor kasta haddii loola jeedo markaas mamnuuc ma noqonayso liannahu caalamnimo ma haysata nakiro waay ilaahay wuxuu uri najaynaahum bisaxarin fiiri waa lawada hoos dhigay tanwiina lagu hoos dhigay leesh liannahu wakti aroor aan badbaadini laysa almaqsuud bisaxar biyowmi bicaynihi waxaa lamid eh, amsi oo kale haddii loola jeeda maalinta aad joogto maalintii ka horeyso aanan la idaafaynin alna aan la gelinin darafna ousan dhicin asigana waxa weeyaan sidii saxar oo kale yaa loo icraabaya oo mamnuuc min asarfi lilcalamiyati walcadli liannahu waxay aheeday al amsi in la yidhaahdo reer bani tamiimna waxa weeyaan waxay leeyihiin sarfigiisa waaba la reebaya liannahu macduunu can amsi wاlxijaazuni yabnuunahu cala kasri muطlaqan amsi waa binaysan yihiin ay leeyihiin ayib markaasuu wuxuu iri wbni cala اlkasri facaali calama muanathan wa huwa nadiiru jushama cinda tamiimi wasrifan maa nukira min kuli ma tacriifu fiihi athara wabni binay buu ku yiri facaali lafdigaas wasnanka facaaliga calaman xaal uu yahay cala lkasri ku binay muanathan xaal uu yahay wa huwa nadiiru jushama asna jushama uu la mid yahay oo hucaladii oo kale cinda tamiimin wasrifan sarfi oo gidgidi maa nukira wixii la nakirey oo min kuli maa isim dhammaantiise atacriifu fiihi athara tacriif uu saameeyey marka u horeysa wuxuu ku leeyahay wixii oo oo magac dumareed ah oona facaali ku yimaado laba madhabaa ku jirto madhab wahwa alxaqu madhabu alxujaaziyiina xadaami iyo raqaashi iyo wixii lahal ah mabni baa laga dhigayaa wa huwa aladii saraxa bihi siibawey marka wuxuu ku yidhi wabni binay calى اlkasri kubinay facaali wasinka facaaliga calaman xaal uu yahay muanathan limuanathin calam oo muanath ou leeyahay hadii u xadaamiya naag loo bixiyey raqaashi idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami marka xadaamidaas hadii facaali ay muanath ku yimaadaan madhab اlxijaaziyin mabni fi jamiici اlaxwaal oo waa ka hadda idaa qaalad xadaami uu yihi iyadoo faacil ayuu hoos dhigay xadaami faacil mabniu cala kasri fi maxal rafci saasaa laleeyahay qoladaas maysasay mareen qolada labaad wahwa nadiiru jushama jushama oo fucala waad onsu cumara iyo zufara iyo fucaladii waa ou la mid yahay cinda tamiimin reer tamiimne waxay leeyihiin wasankan haddii uu ku yimaado facaali oo calaman limra'atin ah waxa weeyaan sidii jushamo oo kaleo jaashim looga keenay fucala cumarna caamir looga keenay yaa waxadaami iyo raqaashina xaadima iyo raaqisha laga keenay marka waxay leeyihiin waa la icraabayaa mamnuuc min asarfiyaa laga dhigayaa lilcalamiyati liannahu dumaray magac u yihiin iyo wاlcadli oo isim faacilaa laga keenay reer tamiimna meeshaasay mareen wahwa midka facaaliga ah nadiiru jushama ou la mid yahay oo jaashima a laga keenay ayagana facaal ayagoo ah faacila laga keenay laakiin cinda man cinda tamiim reer tamiim xijaaz iyo tamiim basriin kuufiyiin saas isaga horjeedaan markaasuu haddana qaacida kale kusiiye wuxuu ku yidhi wasrifan rog rog oo sarfi gili maa nukira wixii la nakireeyey oo min kuli maa isim dhammaantiis kamid atacriif ah fii athara kulu ismin munica min asarfi lilcalamiyati wa cila ukhraa faida faqada alcalamiya wa baqiyat low cila ukhraa surifa saasaa loo jeedaa hadda haddii faatimo oo kale oo la yiraahdo oo munakiro laga dhigo oo la yidhahdo ruba faatimatin tafcalu keyta wa keyta waruba wa ruba marwaan ruba hadii la geliya ruba nakiray gasha wixii ruba ay gasho yacni maxay faadimayaal badan yihiin marka hal faadima uma jeed calab ma ah marka fiiri shaygii awal faadima hadda mamnuuca min asarfi lieesh lilcaalamiya wataaniihi lafdi walmacnawi haddii ruba faatimatin aad tirahdeen khalaas لأنa dkخuل ruba عalayha daliil عalى أnha laysat bcalamin inama yuraadu biha kamun haaئil min الfawaaطim walaysat bfaaطima bcayniha walaa bcalamin bcaynihi marka wuxuu ku yiri wasrifan sarfi maa nukira wixii la nakirey oo min kuli maa shay dhammaantiis kamid ah atacriif fi athara wuxuu calamnimada ay rugni u ahayd in sarfiga loo diido haddii caalamnimadii ay ka baxdo oo markaa wasnulficli keli ah soo haray waxaa weeyaan khalaas mamnuuc min asarfi lagama dhigayo waxaa lamid ah leeya isimkii mamnuuc min asarfi haddii la taskhiiriyo axmed oo kale xumeyda lagu taskhiiriyaa cumar oo kale cumayr a lagu taskhiiriyaa haddii la taskhiiriyane ataskhiir yubcid shabaha lilismi min alficli buu ka fogeynaa liannahu min khawaasi alasmaa marka waxa weeyaan waa waa la tashiirina waa la sarfina dheh kadalika isimkii oo masru mamnuuc min asarfi ahay oo fa mafaacila ku yimiday yaa hadeertaan salaasila wa aglaala qiraa'ata duuri can abi camrin salaasilan wa aglaalan aa salaasil waxay ahayd mafaacilay ku timiday in mamnuuca min asarfi laga dhigo laakiin binisbati lihadihi alqiraa'a surifat liajli munaasabat suurada oo tanwiinta kooda dhammaanayso hal ataa cala alinsaani xiinu min adahri lam yakun shaya makuura madkuuran inaa khalaqna insaana min nutfati amshaaji nabtali fajacalnaahu samiica basiira ayadana salaasila wa aglaalan munaasabadiyaa loogaga bixiyey waxaa lamid aha layiri shaygii masruufka ahay oo mamnuuc min asarfi ahay waxa weeyaan liajli shicri waa loo sarfi karaa asigana ayib waa noo imaan doona kaas wuxuu ihi wamaa yakuunu minhu manquusan kafifi icraabihi nahja jawaarin yaqtafi wamaa yakuunu wixii ahaanayo oo minhu manquusan fafii icraabihi nahja jawaarin yaktafii wamaa yakuunu wixii kamid minhu min alismi almamnuuci min asarfi manquusan xaal u yahay ama manquusan ismi kaana dheh khabaru kaana manquusan fa fii icraabihi fa yaktafii waa raaca fii icraabihi nahja jawaarin ah la raacsiya tan waxaa ku fahamtaa waxaa lagu leeyahy isim kasta oo manquus ah oo midka asiga nadiirkiisa oo asiga lamid ahay oo saxiixa ahayna mamnuuc mina sarfi u ahay midkaas manquuska ah waxaa la raacsinaa icraabtiisa icraabtii jawaarin oo jawaarina waxay raacsaneed saarin ay raacsaneed mathalan mithaal ahaan haddii hadda qaadin oo kale naag lagu magacaabo naagaa qaadin lagu magacaabay qaadi waxa weeyaan waa isim oo calam ah oo masruuf ah waay dayib marka maxay noqonaysaa qaadin hadda waxa weeyaan calamnimay haysataa kow cilo kalena waxay haysataa ta'niith tadkiirka cilo ma aha hadda haddii lu yiraahdo ficilka isimka oo muanathka ah faatima laba cilaa ku jirta cilada waa taaniih cilana waxa weeyaan calamnimo calamnimada inay farac tahay waa sheegno asligeed nakira waay taaniihna farac waayo oo liana alasla huwa tadkiir fiiri bani aadamka abuna aadam ah asal muanathka waxa weeyaan farac waay marka haddii ay dhacdo in qaadin qof dumar ee lagu magacaabo haddii marka la yidhaahdo hala icraabo waxaa lala fiirinayaa haddii daarib oo kale naag lagu magacaabi lahay see loo icraabi lahay waxaa la dhilaha haadihi daaribu wa nadartu ilaa daariba wa ra-aytu daariba ala dhihi lahay isimka daariba ah mamnuuc min asarfi likownihi calaman limra'atin wa iyo wataaniith liannahu naagaa lagu magacaabay haddii qaadin oo kale naag lagu magacaabane waxa weeyaan mamnuuc min asarfi waay asoo mamnuuc min asarfi ah yaa fii xaalati rafci iyo waljari aa la tanwiininay oo waxaa leeyahay haadihi qaadin naag magaceed waay wa marartu biqaadin wa ra'aytu qaadiya aa laleeyahay intabana waa maala laa hadhowti dambo waxaa laleeyahay hadi marartu biqaadin marka tira majruur bilbaaw calaamatu jari kasra muqadara fatxa muqadara cala alyaai lmaxduufa niyaabatan can kas liannahu ism lah insarif walmaanicu lahu min asarfi alcaalamiyatu weesh wa taaniith liannahu haddii naag lagu magacaabo waay beytkan hadda macno weyn oo hadda uu soo kordhaya malaha liannahu hadda isticmaalkan wuu yaryahay markaasuu ku yiri wamaa yakuunu wixii ahaanayo oo minhu min alsm aladii eh, mamnuuc min asarfi manquusan ah wixii manquus noqdo fayaqtafii waa raacaa fii icraabihi nahja jawaarin oo fii xaalati rafci waljari waa la tanwiiniyaa fii xaalati nasbina way ka muuqanaysaa mamnuuc min asarwa sarfi weeyaan bishardi an yakuuna isman eesh limra'atin markaasuu wuxuu ku yidhi wlاطiraari aw tanaasubi surif du lmanci wاlmasruufu qad laa yansarif surifa waa la sarfiyey liطiraarin dhibaato awgeed aw tanaasubin lijli tanaasubin dulmanci midkii manciga u saaxiibka ahay kii maalaa yansarifkahay munsarifaa laga dhigay liidiraarin aw litanaasubin wاlmasruufu midkii masruufka ahayne qad laa yansarifu intan daruuro waay waxaa la yidhi wa surifa waa la sarfiyey dulmanci midkii mamnuuc mina sarfi ka ahay aa la sarfiyey maxaa loo yeelay lidiraarin dhibaato awgeed aw tanaasubin idiraarkii waxaa weeyaan ka qowli shaaciri tabasar khaliilii hal taraa min dacaa'inin ou yidhi dacaa'ina mafaacila ay ku timiday waxay ahayd hal taraa min dacaa'ina inuu yidhaahdo lidaruurati الshicri ou min dhacaa'inin ku yiri lidiraarin waay aw tanaasubin midkaan sheegayna salaasilan wa aglaalan wa saciiran salaasila ay ahayd mafaacilay ku timida waana la tanwiiniyey calىa qiraa'ati bacdi اlquraa waay qiraa'ada kaleo salaasila wa aglaalan dhehaysa ishkaaliya ma jirat ka qiraa'ati xafsin oo kale waxaa baqiyat calىa kowniha calىa kowniha mima laa yansarif aw tanaasubin wاlmasruufu qad laa yansarif waa qaacida kale wa wuxuu ku leeyahay isimkii oo masruufka ahay in laga dhiga maala yansarif asagoon sabab looga loogu diida aan haysanin markaasuu wuxuu ku miithaaliyey qowl shaaciri wa miman waladu caamiru du طuuli wa dulcardi ou inuu malaha uu ammaanayo wuxuu ri wa min man waladuu waxaa dhalay waxaa kamide eh, caamiru a ah, kamide eh, caamirkoodu tuuli dhirka uu saaxibkaha ah, wadulcardi fiiri wa min man waladuu caamiru tuuli caamiru uu yiri caamir calamnimou haystaa laakiin sifo kaloo labaad ma haysto maxay ahayd inuu yidhahdo wa min man waladuu caamirun du tuuli inuu yidhahday ahayd ou tanwiiniyo asoo masruuf ah amaansarif laga dhigay maxaa keenay lidaruura keli a ah waay intaasaa loo jeeda wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin